qad iyo ficilka dhexdooday dhacaysaa naxwu akhaalidu qad wallaahi awda'ta cashwatan akhaalidu waa munaada hamsaduna waa xarfu akhaalidu khaalidow qad xaqiiqa wallaahi ilaahay baan ku dhaartee awdacta waxaad ku istaagtay cashwatan arrin wareer ah cashwada waxaa la yidhaaha arrinka oo aan caddayn oo wareerka ah oo jiho loo raaco aan lahayn qofku arrin aad u wareersan marka uu ku dhaco oo aan la sugi karin waxaa la yidhaahdaa rakiba matnaca miya hal indhala ayuu koray dusheed wa khabada khabda alcashwaa wuxuu iska tilaabsaday sida hasha indhoolka ay u tilaabsato marka cashwa waxaa loola jeedaa waa xayra wareer wey akhaalidu khaalidow qad xaqiiqe wallaahi ilaahay baan ku dhaartay awdacta waxaad ku istaagtay cashwatan arin oo wareer ah oo aan lahayn jiho lahayn macalshaahidku wuxuu yahay qad iyo ficilkay gelaydo awdata ah ficil iyo faacilkaas ah. waxaa kala dhex gashay jumla qasamiya jumladaas oo wallaahi uqsimu wallaahi jumladaasaa kala dhex gashay ficlu qasamkiyaa waajib u xadfane jumladaasaa kala dhex gashay waa satru beytin cajuskiisuna wuxuu ahaa xaashiyaduna kugu yaallaaha wamaa qaa'ilulmacruufi fiina yucanafu wamaa qaa'ilulmacruufi wanaagga qofka sheegaa fiina annaga dhexdayada yucanafu mid la eedeeyo ma ahaanin qofka wanaagga sheega oo wanaagga ku hadla annaga cunfi looma isticmaalo iyo shido ee waxa weya waa wanaagga lagula dhaqmaa agtayada qofku hadduu wanaag sheego wamaa qaa'ilulmacruufi wanaag qofka ku hadlaa fiina dhexdayada ma ahanin yucanafu mid la shideeyo ama la dhibo marka cunfigu waa shido in lagula dhaqmo iyo eedayn oo kale labiyo toban meesha ay dhacdo oo labiyo tobanaad jumlada muctaridadaa ah, wa bayna alxarfi naafi wa manfiyihi xaraf oo xarfu nafyi ah iyo shaygii uu anfinayay kala dhex gashaa wa taqacu way dhacdaa jumlada muctaridadaa ah, bayna alxarfi xarafka xarafka annaafi oo wax anfina ah, iyo wa manfiyihi kii uu anfinayey xarafka iyo midka uu anfinayo ayay kala dhex gashaa ka qowli sida shaacirka qowlkiisa oo uu yidhi falaa wa abi dahmaaa zaalad casiizatan calaa qowmihaa maa fatala zanda qaadixun falaa laadaas naafiyadaa iyo ficilka ay gasho zaalad ah waxaa kala dhex galay jumla qasamiya oo waa abidahmaa wowdaasa xarfu qasam ah wuxuu iskaga dhaaranaa gabadha dahmaalada aabbaheed uu ku dhaaranaa shaacirku markaasuu wuxuu yidhi falaa falaa zaalad weeye saasa iskugu xirnaa adow gabadhu kama suulin casiisatan mid sharaf kula inay tahay calaa qoomihaa wa abi dahmaa dahmaa aabbaheedaan ku dhaaranaa marka uqsimu abi dahmaa jumladaas oo jumlatulqasamka aa kala dhex gashay laada naafiyada iyo ficilkii ay gashay oo zaanad ahaa falaa uu yidhi wa abi dahmaa waxaan ku dhaaranaa gabadha dahmaa ladhaha aabbaheede zaalad inaysan ka suulin dahmaa casiisatan midkii shara mid sharafle inay tahay calaa qawmiha intaasu sadru beytin ahayd cajuskii waxa weyan calaa qawmiha maa fatala azanda qaadixun maa fatala intuu xurbinayo azanda madagta qaadixun midka madagta shidaan waxaa jira waktigii hore qaababka dabka loo helo geedahaas duurka ku yaal aan laba laan laga soo goyna duurkaas geedaha ku yaalla midaan inta midi la qaataa meel yar saas looga fara meel yaraa ah saas midi looga looga xoga waxaan rabaa midda kale midda kale afkeedaa la saara marka meeshii marka nin xoog leh aa sidaas u xurbina saasuu leeyahy mid marka labadii geeda isxogi marka dab caadi kadhana meeshaana waxaa loogu diyaariyey calal iyo wax oo caws iyo wax jilicsan labada geed xoog buu iskugu xubinaya dabka dhalana markaasaa lagu shuba markaas holca saasa wa lagu karsan jir ah. saasa marka waxau yidhi falaa wabi dahmaa dahma abeedaan ku dhaartay zaalad inaysan ka suulin casiisatan mid sharaf lenyata calaa qoomiha tolkeed korkeeda sharaf ku leh maa fatala inta uu xurbinayo saasta uu geedka leeyahay weye fatalku ah, sida xarigga la soo hayoo kale ayaa labadi geedkiia xog loo wareejina maa fatala intuu xurbinayo azanda madagta madagtoo geedkaas dabka laga shidayo wey qaadixun midka madagta shida marka maxalushaahidku wuxuu yahay jumlada waa abidahmaa oo jumlada qasamka oo kala dhex gashay laada iyo zaala saddex iyo toban meesha ay gasho jumlada muctaridada wa bayna alqasami wa jawaabihi wataqacu way dhacdaa hiya jumladii muctariadaa aheed jumlada muctaridadaa wey meeshay gasho wataqacu way dhacdaa bayna alqasami dhaar iyo wa jawaabihi afar iyo toban wa bayna almawsuuf wa sifati hal miaaluu rabaa inuu ku oofsado hal misaaluu rabaa labadaas meelood inuu ku oofsado ah, bayna alqasami wa jawaabihi wlmawsuuli wlmawsuufi aan rabaa wlmawsuufi mawsuuf iyo wa sifati labadaasba waa gashaa mawصuuf iyo sifadiisna waa kala dhex gashaa wayajmacuhumaa fiiri labadan marka hal miaala u kulmina aayaday iskula jiraan saasuu rabaa inuu hal meel iskugu keeno wayajmacuhumaa labadii miaal waxaa jamcina ayadoo jumla kala dhex gashay bayna alqasami wa jawaabihi iyo ayadoo kala dhex gashay bayna almawصuufi wa sifatihi waxaa jamcinaa naxwu qowlihi tacaala wey ilaahay qowlkiisaana jamcinaa falaa uqsimu bimawaqic الnujuum وإنahu لqaسم low taclamuuna caظيim inahu lqur'aaن كريim intaas wey marka intaasaa la rabaa inaad xraabkeeda fahamto falaa uqsimu waa qasamkii waa dhaartii falaa uqsimu waxaan ku dhaarana bimawaaqic الnujuum ama mase falaa uqsimu ku dhaarama bimawaaqic الnujuum xidiguhu meelahay dhacaan xal arrinku waa cadyahayo dhaar uma baahna marka waa iska dhigi kartaa laadaas waa war tafsiirka ku saabsane laada nafyina waa laga dhigaa silana waa laga dhigaa falaa uqsimu waa dhaarana bimuwaaqicin nujuumiyaan ku dhaarana jawaabkii qasamku wuxuu yahay inahu laqur'aanu kariim waxaa kala dhex galay marka waxaa kala dhex galay wainahu laqasamu low taclamuuna cadiim marka fiiri وإنhu لqsm waa juml وإnahu laqasm waa jumlu waa ina iyo isimkeedii iyo qabarkeedii jumladaas halkay ku kala dhex jirtaa waxay ku kala dhex jirtaa jumlada dhaarta ah oo ah falaa uqsim bimawaaqic الnujuum iyo jumlada jawaabkaa oo ah inahu laqur'aan kariim jumladaas ina isimkeedi khabarkaa ku kala dhex jira halkaas marka waa jumlo kala dhex gashay bayna alqasami wa jawaabihi waxaa noo haray jumlo kala dhex gashay bayna almawsuufi wa sifatihi middan muctaridadahay kusii dhex jirta oo fiiri jumlada muctaridada wa inahu laqasamun wa inahu dhaartaasu laqasamun waa dhaar dhaar weeye fiiri laqasamuntaasu waa mawsuuf sifo waxa u ah cadimunta yaa kala dhex galay marka sifadii oo cadiimun aya mawsuufkiio qasam ah low taclamuun haddaad ogaa jumladaasaa kale dhex gashay ah. dhammaantood hal jumlo a ah, waxay ku kala jirtaa jawaabkii iyo qasamkii middaas aa ah, dhexdeeda mid kale kusii jirta middaasaa mid kale ku dhex jirta marka bal fiiri matnigana maanaan akrin matniga amanba iri matniga fiiriya naxwu sharxaan kadib ku laabanee fiiriya falaa uqsimu bimuwaaqici nujuum waa dhaartii alaaya wadalika arrinkaasu haabitun wuxuu ku sugnaadu ku yidhi matnigan akraynaa lianna qowlahu inahu laqur'aanu kariimuntu jawaabun waa jawaab weliba u isku idaafe wa inahu laqur'aanu kariimuntu jawaabu falaa uqsimu bimuwaaqici nujuum wey isku idaafe jawaabu falaa uqsimu bimuwaaqici nujuum falaa uqsimu bimuwaaqici nujuum jawaabkeedii wey o wamaa baynahuma inta u dhaxayda falaa uqsim biwaaqic nujuum iyo inahu laqur'aan kariim inta u dhaxaydaana ictiraadun waa ictiraad inta u dhaxayda waa ictiraad laa maxala lahu wax maxala ixraabka kuma leh wa fii afnaa'i haadal ictiraadi ictiraadkaas dhexdiisana ictiraadun aakharu ictiraad kalaa kusii kala dhex jira ictiraadkaasna ictiraad kalaa ku kala dhex jira oo jumlo kaloo muctaridaha ku dhex jirta wa huwa اctiraadka kaloo kusii dhex jira low taclamuuna wey fainahu low taclamuunadu muctaridun wuxuu kala dhex galay bayna almawsuufi mawsuuf iyo wa sifatihi wahumaa mawsuufka iyo sifadu laqasamun iyo wa cadiimun wey laqasamunaa mawsuuf ah cadiimunaa ah sifadii sharxana fiiri naxwu falaa uqsim biwaaqici nujuum alaaya aayadda dhammaystiro uu ku yidhi wahiya aayaduna wainahu laqasamun low taclamuuna cadiimun weeye aayadda inta uu ka tegey oo intaas weeye wa fii haadi laayati aayaddan suuratulwaaqica ictiraadun ictiraada ku sugan ictiraadkaasoo fii dimnihi dhexdiisa ictiraadun ictiraad kale ku dhex jiro ah, jumlo muctaridaa oo jumlo kaloo muctaridaa ku dhex jirto wey ah. ah, marka waa jumlo muctaridaa oo jumlo kaloo muctaridaa ku dhex jirto iriya ictiraadun ictiraad wey اعtiraadkaasoo fii dimnihi dhexdiisa fii dimni ictiraadin aywa ictiraadkaasoo fii dimni ictiraadin ictiraad kale dhexdiisa ku jira wuxuu ku yidhi wadaalika arrinkaasu haabitu wuxuu ku sugnaanaa lianna qowlahu ilaahay qowlkiisa tacaala ilaa waa sara ilaa uu ku qowlay inahu laqur'aanu kariimu jawaabulqasami qowlkaas alle waa jawaabulqasamkii falaa uqsimu bimawaaqici nujuumi dhaartaas jawaabkeedii wey wahuwa qasamkii uu kuugu laabto wahuwa qasamkuna qowluhu waa ilaahi qowlkiisa tacaala ilaa waa sare ilaa uu ku qowray falaa uqsimu waan dhaaranaa bimawaaqici nujuum xidiguhu meelahay dhacanan ku dhaarana wamaa baynahumaa inta u dhaxayda ey bayna laa uqsimu iyo wa jawaabihi inta u dhaxayda waladii shayga haddeera fiiri wamaa baynahumaa wamaadu waa mubtade qabarkii intaan la gaarin jumlo muctarida asaguna dhex geliso fiiri wamaa baynahumaa inta u dhaxayda ey bayn bayna laa uqsimu iyo wa jawaabi inta u dhaxayda waladii shayga udhaxeeyaana waladii shayga baynahumaa dhexdooda ku suganna huwa shaygaasu wa inahu laqasamu low taclamuuna cadiimun weeye ictiraadun waa ictiraad maadaa mubtade aheed ictiraaduna waa qabarkii inta udhaxaydana waa jumlo muctarida haddana soo ma jeedid laa maxala wax maxala lowgama sugna min alicraabi fiiri waa iska fududa hadalkeeda meeshaan waxay tahay falaa uqsimu bimawaaqic اljumi waa dhaar jawaabteedina yaa ah inahu laqur'aan kariim inta u dhaxaydaa marka jumla muctarida ah oo ah wainahu laqasamun low taclamuuna cadiim intaasaa jumla muctarida ah jumlada muctaridada laftirkeedana ayada dhexdeeda waxaa ku dhe jira jumlo kaloo muctarida oo ah wainahu laqasamun markii la yidhi jumladu waa dhammaatay sooma jeedid qasamun tiya mawsuuf ah intaan sifadiisii la gaarinoo cadiimun ah aa qasamun iyo cadiimun waxaa kala dhex gashay low taclamuuna jumlada ah wuxuu ku yidhi wa fii asnaa'i haada alictiraadi ictiraadkan dhexdiisa alladii ictiraadka huwa wainahu laqasamun low taclamuuna cadiimun ah اعtiraadna ku jira اعtiraadku akaru kale wa huwa اعtiraadka kale qowluhu waa ilahay qowlkiisa tacaala ilaah wuu sareeyaahe ilaah uu yidhi low taclamuuna fainahu low taclamuuna muctaridun waa mid kala dhex galay bayna almawsuufi mawsuuf iyo wa sifatihi wahumaa mawsuufka iyo sifadiina laqasamun iyo wacadimun wey ah. marka fiiri mawsuuf iyo sifo waxaa la yidhaha sidaas lafiya la yidhaha hal maraa la wada sheegay mawsuuf iyo ifo markii la miisaalayeyna waxa loo kala hormariyey siday awel u kala horreeyeen mawsuuf iyo sifu alin marka hore waa la duuddubay labadiyaa la sheegay wahumaa labadoodu laqasamn wey laqasamunta yaa iska leh mawsuufunta midda horeyday miaal u tahay cadiimun wa cadiimun ayay miaal u tahay sifaday u tahay markaasu wuxuu ku yidhi hadalka noocaas oo kale carabiga markaad ku aragto oo ah shay inta duuduub loo sheegay kadibna miaalkiisii laysdaba dhigay siduu u kala horreeyeyna loo miaaliyey carabiga waxaa la idhahdaa lafun wa nasrun muratabun intii uu kuu sheega carabiga marka shay haddii si duuduuba loo sheego marka la miisaalinaya siduu u kala horreeyey loo miisaaliyo waxaa la idhaha lafun wa nasrun muratabun haddii shayganta duuduub loo sheega marka la miisaalaa siduu u korreeyey aan loo sheegin lakala hormariyana lafun lafun wa nasrun mushawash waa la isku qafa marka tanu waa lafun wa nasrun muratab wuxuu ku yidhi calىa dariiqi lafi والnashri cala tartiib a lagugu sheeg ku yidhi duuduub iyo faahfaahin tartiib wax lagu faahfaahiyo duuduubku waa almawصuuf wa sifati a la sheegay nashrintuna waa laqasamun iyo cadiimun nashrintii tartiibna waxay tahay laqasamunta waxa iskale kan horeeyo mawصuufka cadiimuna waxa iskale kan dambeeyo sifada ah marka waa tartiib falictiraadu ictiraadka fii haadihi laayati xaala ku sugan yahay aayaddan suurat lwaaqica ictiraadka ku jira bijumlatin waaxidatin ayuu ahaaday jumladaasoo fii dimniha dhexdeeda jumlatu ay ku jirto ictiraadka suuratulwaaqica ku jira hal jumlo muctarida wey aa kala dhex gashay qasamkii iyo jawaabkeeda laakiin halka jumlo dhexdeeda jumlo kale kusii dhex jirta marka waxaa hadalkaas uu kugu sii sheegaa waxaa soo socda hal jumlo ka badan inay muctarida noqon karto aad soo socota hal jumlo ka badan aad muctarida noqon karto marka wuxuu ku leeyahay tan ha ku qalbin tanu ma ahan laba jumlo muctarida noqday laba jumlo muctarid noqda waa marka laisku cadfo laakiin tanu ma ahane hal jumla muctarida mid kaloo muctaridaha dhexday uga jirta ee maaha laba jumlo muctarida ha isku dhihin waxaa la dhaha waa jumlo muctarida oo mid kale dhexda uga jirto saasaa la yidhaahdaa fiiri matniga marka fiiri matniga fiiri sharxaan bal ku soo laabane wuxuu ku yidhi wayajuusu waxaa bannaan alictiraadu in la kala dhex geliyo biakara wax ka badan min jumlatin waxaa bannaan labada shay oo la kala faslinayo hal shay ka badan in lagu ictiraado hal jumlo wax ka badan laba jumlo oo kalaa lagu ictiraadi kara qulnaa saasaan leenahay khilaafan xaalan khilaafayno liabi caliin abi cali farisiyan saas ku khilaafayna oo isagu diidey walaysa kana mid ma ahan uu ku yidhi walaysa ka mid ma ahan minhu ictiraad hal jumlo ka badan wax lagu ictiraaday haadihi aayatu aayaddaanuna ka mid maaha aayaddan oo suuratulwaaqica ayada ka mid maahan hal jumlo ka badan ayadoo muctaridaydii noqotay maahan miaal uma ah mid kale miaal u ah walaysa ka mid ma ahan minhu ay min alictiraadi biakara min jumlati hal jumle ka badan in wax lagu ictiraado ka mid ma ahan haadihi aaya aayaddan suurat waaqica ka mid ma qulnaa saasaan leenahay khilaafan xaalan khilaafayno liza makshariy maxamuud ibni cumar jaarullah aan saas ku khilaafaynaa dakarahu wuxuu ku sheegay zamqshari fii suurati aali cimraan oo fii suurati aali cimraan hadal wuxuu ku sheegay u eg suuratulwaaqica ictiraadku inuu yahay laba jumlo saasuu ku sheegay mana ah suuratu aali cimraana waxaa laisla ogol yahay laba jumlo oo muctarida inay ku jiraan oo laba shay hal mar kala dhex galay laba jumlo marka taasoo laisku waafaqsanyay markuu maraayey uu yidhi waxay tanu la mid tahay aayadda suuratulwaaqica xagguu ku shabah laakiin warkeeda faahfaahsan sharaxan hadda ku arkaynaa bal u laabo sharax wuxuu yidhi wayajuusu waxaa bannaan alictiraadu in lagu ictiraadoo la kala dhex gelsho biakara wax ka badan min jumlatin qulnaa saasaan leenahay khilaafan mukhaalifiina xaalan nahay kuwa khilaafa liabi caliyin alfarisiy abcali farisiyan khilaafayna fii manci diididiisa uu diiday min daalika in jumlo ka badan wax lagu ictiraado fii manci diididiisa min daalika uu diiday in jumlo wax ka badan wax lagu ictiraado wa min alictiraadi ictiraadkii waxaa ka mid ah biaksara wax ka badan min jumlatin hal jumlana lagu ictiraaday qowluhu tacaalى ilahay qowlkiisaa ka mid ah qaalad waxay tidhi waxa weeyaan imraatu cimraan qaalad imraatu cimraan waxay tidhi rabbi rabbigaygiyo inii aniga wadactuhaa gabadhii waan dhalay gabadhii waa dejiyey calooshayda ku jirtay unsa mid dhadig xaalo ay tahay ah, maryamo binti cimraana caloosha ku jirtay ah, nabciisa hooyadiis a ah, caloosheeda ku jirtay markay caloosha ku jirtay ayaga waxaana cibaadooyinkooda ka mid ahaa caruurta in loo waqfo masjid qofa nina caruurtiisa ama hooya caruurteeda mid kamida leedahay masaajidkan u waqf hadhow masaajidkaasu ka shaqayna shaqo kale ma qaban karo cibaadooyinkooday kamide intay caloosha ku jirtay nadar ku gashay marka in haddii ilaahay caruur siiyo ay u waqfaydo masaajid marka gabaray noqoto maryamo binti cimraanay noqoto markay dhalatay markaasay tihi rabbi rabbigaygiyo inii aniga wadactuhaa gabadhii waan dhalayo waa dejiyey unsa um xalata mid dhadig ilaahy gadhadiga iga noqo ha masjidkiina gabar haddee ragaa meeshii ku badanoo laguma waqfi karo waana anigii nadarka galay marka fiiri in qaala waa ficilkii maadin taadu waa calamtaniiskii rabbi waa munaada faacilku hiya oo imraatu cimraan u laabayda wey rabbi waa munaada waa jumlo muraadaa rabbi waa jumlo muraadaa jawaabna waxaa jumladaas inii wadactuhaa inadaas isimkeedii abarkeeda unana waa xaalo wadactuhaa waxaa laga xalinaya mafcuulka hadalkii markaa imra'atu cimraan ma dhammaan inii wadactuhaa anugu waan dejiyey unha xaalay tahay wa inii samaytuhaa maryama a soo socota oo ku cadfanta inii wadactuhaa unha ilaahay ayadii oo dhadigahan dhadejiyey وiنii samaytha maryama ilahu maryamaana u baxsha magacaasaan u baxsha hadal kale ilaahay kala dhex gelsha fiiri labadeedii hadaloo ilaahay noo sheegayey hadal kaleu kala dhex gelsha laba jumluu kala dhex gelsha ilaah wuxuu yidhi wallaahu alle aclamu isaga uga ogaal badan bimaa caruurka wadacad ay dejiday ilmaha ay dhashay alle waa uga ogaal badan yahy marka ileedahay ilaahayow iyadoo dhadig ahan dejiyey alle waa uga ogaal badan yahy markay leedahay maryaman u baxshay alle waa uga ogaal badan inay u bixday marka hadalkaasa ilaahay kale dhex gasho ilaah wuxuu yidhi wallaahu alle aclamu isaga uga ogaal badan bimaa carruurka wadacad ay dejiday imraatu cimraan walayse dakaru kan labna kal unhaa midka dhadig la mid ma ahan aa ilaah yidhi markuu intaas yidhi ah, haddana hadalkeedi la isku cadfo wa inii aniga samaytuhaa ilaahayo waxaan ku magacaabay maryamo ay tiri marka fiiri yaa isku cadfan inii wadactuhaa unhaa wa inii samaytuhaa maryama labada jumlo ina ku bilaabayda isku cadfan yaana ku kala dhex jira laba jumlo laba jumlo oo ah jumlada oo mubtadaha iyo khabarka wallaahu aclamu bimaa wadacad ko walayse dakaru kalunfa marka waa laba jumla waa isu cadfan yihiin marka laba jumlaa la kala dhex geshay macduufkii iyo macduufu calayhigii hadda annaga afar iyo tobankii meeloodaan soo tirinay afariyo tobanka meelood miyuu ku jiray macduufi macduuf aley mu ku jirin marka fiiri inaanan dhamaystirin ogow meelaha jumla muctaridaan gasha inaanan dhamaystirin tanaada kuugu filan tanaa kuugu filanba hadda tan waa mid kale cos waaya macduufka iyo macduuf aleygayaa laba jumla kala dhex gasha shiika marka fiiri wuxuu ku yidhi faljumlaة اsmiya jumlada ismiyadaa wahiya jumlada ismiyadaahu wallaahu aclamu bimaa wadacad weeye biskaani taa tada la reebideeda la akriyey wadacat tadaas iyo wlficliyatu jumlada ficliyadaa wahiya jumlada ficliyadaahu walayse dakaru kal unfaa weeye labadaas jumlo muctaridataani waa laba kala dhex galeen bayna aljumlatayni labada jumlo labada jumlo almusaderatayni lagu bilowday biini labada jumlo ini ku bilaabatay inii wadactuhaa unhaa wa inii samaytuhaa maryama labadaas jumloay ku kala dhex jiraan labadaas jumlo jumladan ismiyadaah wallahu aclam bimaa wadacat iyo jumlada ficiliyadaah ah walayse dakaru kalunhaa labadood iyay ku kala dhex jiraan labada jumlo ku kala bilaabata ini muctaridataani waa laba kala dhex galeen muctaridataani lakala dhex gelay hadhihin muctaridataani waa laba kala dhex galeen bayna aljumlatayni labada jumlo labada jumlo almusadaratayni lagu bilowday bini walaysa minhu y walaysa min alictiraadi اعtiraad ka mid ma ahan بaara wax ka badan lagu اعtiraaday min jumlaةi jumlo haadihi اaayatu aayaddan suuraة waaqicon marki hore soo akrina taas ayada ma ahan in laba jumlo waxa weya hal jumlo wax ka badan lagu اعtiraaday ayadu maaha ee ayada ha ku qaldi midan aal cimraana ah wahiya aayaddan markaan kuleeyahay haadihi aaya ku fasira wahiya aayadda aan kuleeyahay laba jumlo laguma اعtiraadin falaa uqsimu bimawaaqic الnujuum wey waa aayaddaas ilaa aakhira inta laga gaaro min suurati اlwaaqic xaalay ka mid tahay qulnaa saasaan leenahay khilaafan xaalan khilaafayno lizamaqshari maxamuud ibnu cumar ibnu moxamed ibnu axmed abulqasim jaarullah ninkaas oo muctaziliga ahaa ee muctaziliga qawiga ahaayo aad ugu xoog badan lana jahri jiray madhabkiisana aan qarsa jirin ah, weliba aad waxaa la yidhi balaaqada haddee wax wuu ku yahay khabiir saas darteeda qofka aan oqoonin ee tafsiirkiisa kashaafka ee aad balaaqada qaniga ugu ah qofka akrinaya isagoon dareeminu ka dhejina ictisaalka isagoon dareemin qof uu halkaas ka joogsaa ictisaal saas darteed culamada waxay dhihi jireen qofkaan khabiir ku ahayn caqiidada ahlu sunnaha iyo muctasiladu waxyaalaha isku khilaafaan iska daayo kitaabkiisa ka leexdo tafsiirkiisa laakiin qofka khabiirka ku ah caqiidada ahlusuna waljamaaca iyo masaa'ilka isku khilaafaan ahlusunaha iyo muctasiladu kitaabkiisu wuxuu qani ku yahay balaaqada iyo naxwada labadaba ah, xaafid ibn xajarna waa u khidmeyey tafsiirkiiso axaadiista ku taallo dhan waa takriiji waana mabuuca waa la hela kitaab dhammaan inta xadiis ku taalla kulli mid mid u takriiji kitaab weyn waay waa yaalla marka wuxuu yidhi wuxuu yidhi khilaafan xaalan khilaafayno lizamaqshariy dakarow zamaqshari warkaas wuxuu ku sheegay oo falaa uqsimu bimawaaqici nujuum in laba jumlo muctariطaha ku jirto fii tafsiiri suurati ali tafsiirkiisa kashaafka markii uu maraayey suurati ali tafsiirkeeda taasuu ku sheegay fii qowlihi tacaala ayuu ku sheegay qaalat rabbi inii wadactuha unhaa ilaa qowlihii laga gaaro wa inii samaytuhaa maryama halkaas markuu maraayey faqaala wuxuu hi zamaqshari fain qulta haddaad id tidhaahdo calaama shaygaybaa cudifa lagu cadfay qowluhu ilaahay qowlkiisa wa inii samaytuhaa maryama ii sheeg jumladaas meeshay ku cadfan tahay qultu waxaan ku leeyahay haadihi jumladan macduufatun waxaa lagu cadfay calaa qowlihi wa inii wadatuhaa inii wadactuhaa unsa taasaa lagu cadfaan ku leeyahay wamaa baynahuma inta u dhaxaydaana jumlataani waa laba jumlo labada jumloo muctaridataani kala dhex galeen intaas waa sax intaas meesha lagu haystaa ka qawli tashbiihaasa lagu haystaa ka qowlihi ayna lamid tuu yidhi aayaddan aala cimraan ka qowlihi ilaahay qowlkiisa wa inahu laqasamun low taclamuuna cadiim marka fiiri wuxuu ka hadlaayey laba jumlo oo muctaridaan noqdeen soo maahan wuxuuna ku shabahay wainahu laqasam low taclamuun cadiima marka waxaa laga fahmaa sida suuratu alcimraan laba jumlo muctaridataana ay ugu jiraan waynahu laqasam low taclamun cadimna waa ku jira intaasaa laga fahma waxaa lagu haystaaba intaas ah, intaasaa lagu ridina tashbiih oo ka qowlihi uu yidhi intaa waa dhammaaday warkiisa makshari waa wejhu raddi qaabka loogu radina calayhi samaqshari ana aladii shayga ana aladii shayga fii aayati waaqicdhe meeshaas waa wahmi ka dhacay waxa weeyaan khaalid amase qolooyinka nasaakinta soo naskiyay inuu asagu saxaya dhacda ee qolooyinka soo qora ay qalbeen sawaabku waa suuraة اwaaqica mahan ay alcimraan xashadana ini dhigaysa xashada iriya marka waxaad tidhahdaa waa wejhu raddi qaabka loogu ridina calayhi zamakshari ana aladii shayga fii aayati suurati اlwaaqica ku sugan ictiraadaani waa laba ictiraad laba ictiraad wey waxa suuratu waaqica ku jira hal اعtiraad ma ahan اعtiraadaani waa laba اعtiraad lاctiraadu hal اعtiraad ma ahan اعtiraadkoo waaxidun keligiisa oo bijumlatayni laba jumla lagu اعtiraaday saas maha midka al cimraana wuxuu yahay hal اعtiraad oo laba jumle ilaa waa isku cadfan yihiin hal اعtiraad oo laba jumlo lagu اعtiraaday midka al cimraana ah ama midka suuraةulwaaqica waa hal اعtiraad oo dhexdiisa اعtiraad kale ku dhex jiro Ah. marka meesha wuxuu isku shabahayna samakhshari waa maxay laba jumlo hal marruuc tiraaday wax ah. taasna kuma jirto waaqica markaasuu wuxuu yidhi suuratu waaqica waxaa ku sugan waxay tahay ictiraadaani laba ictiraad ah ku sugan oo qasam iyo jawaabkiis waa la kala ictiraad mawsuuf iyo صifadiisna waa la kala اعtiraab laba اعtiraadaa ku sugan suuraة الwaaqica ah, laakiin aalcimraan maxaa ku sugan hal اعtiraab oo looba jumlo lagu اعtiraabay oo macduuf iyo macduuf caleyga laba jumlo la kala dhex gasho iiri aalcimraan waa hal اعtiraab oo maxaa la kala dhex galay macduuf iyo macduuf caley laakiin yaa kala dhex galay laba jumlo laakiin waaqicaas waa maxay waa laba اعtiraab jawaab waxa wa qasam iyo jawaabkiis waa la kala اعtiraab jawaab iyo qasamkiis jumladaas oo muctaridada dhexdeedana صifo iyo mawصufa la kala ictiraad marka waa hal ictiraad oo oo ictiraad kale dhexda uga jiro saas weeye suuraة الwaaqica markaasuu wuxuu yidhi fii aayati suuraة الwaaqica ictiraadaaniyaa ku sugan laba ictiraadaa ku sugan la اctiraadun waaxidun kuma sugna hal ictiraadoo bijumlatayn lagu ictiraado kuma sugna sida alcimraan ku sugan marka zamaqshadiyu haddana difaaca khaalid wuxuu yidhi wayudfacu waxaa lagu difaaca oo zamaqshari ilaa qofka haddii intaad xoogaa u qiil raadi karto waa loo qiil raadiyaa ah, masaladana waa iska ixraabaya masalada caqiidadaah laisku haystay maaha marka waana ninkii waa nin caalim ah haddiiba loo qiil raad weliba meesha laga hadlaana waa baabkiisii oo ninkaan waa kabiir oday ku ah xagga luqada ah, luqada khabiiru ku yahay hadday naxwo tahay hadday sarfi tahay hadday balaaqa marka haddii loo qiildayi karo in loo qiildayaa fiican marka wuu qiildayaa fiiri wuxuu yidhi wayudfacu waxaa lagu difaacaa bianna zamakshariya zamakshari inamaa wax kale maaha qasada wuxuu u qastay tashbiiha alaaya aayadda suuratu aal cimraan inuu ku shabaho bilaayati aayadda suuraة اlwaaqica labada aayad isku shabaha halkee iskaga shabaha fii cadadiاljumali jumlooyinka tiradooda jumlooyinka almuctaradi biha waa ism mafcuul jumlooyinka wax lagu ictiraaday tiradooda ah, haddii la tiriyo jumlooyinka tirada alcimraan waa labo wallaahu aclamu bimaa wadacat walaysa dakaru kaunha waa labo adugu ha fiirin labadoodan waa hal ictiraad iyo waa laba ictiraad ha u fiirin laakiin keliya tiri tirada kaliya fiiri waa hal waa laba jumlo soo waaqicana waa labo wa inahu laqasamun waa hal jumlo low taclamuunana waa jumlo kale marka e, tirada kaliya isku shabahaale marka halkaana laba jumla taalla halkaana laba jumlo intaas u ka raba waxaana la yidhi marka laysku shabahayo mushabah iyo mushabahu bihi lama shardiyo inay weji walba iska shabahaan lama shardiyo markaad mushabah iyo mushabahu bihi isku shabahaydo lama shardiyo inay wej kasta iska shabahaan waxay leedahay zaydun kalasad libaax waxaa la khasaa'is gaaroo badanuu leeyahy xooggaa ka mid a libaax waa xoog badan yahi waxaa ka mid ah waxaa la afqurun dadka la yaqaano libaaxa waxay kutubta waxay dhigaan fiqiga markay ka hadla usul fiqiga afqurun baqar uu leeyaha le afkiisa waa sifo u gaarhol kale waxaa kaloo ka midoo ah lagu yaqaan libaaxa geesnimo shujaaca hadda markaad tidhahdo marka zaydun kal asadi ma dhan kastaad uga shabahayda xooggii maad uga shabehe afqurunki maad uga shabehe maya halka sifo ku caanbaxoo geesnimada uga shabehe marka waxaa la tashbiiha lama shardiyo inuu wej walba iska shabaho soo maaha khalaas marka waxaa la yidhi qiil waa loo haya ismaqshari warkiis waa toosan yahy ma gara weyn mana gafine war si kalu ula jeedaa ee fiiriya si ula jeedo saasaa lagu difaaca wayudfacu waxaa lagu difaaca biana zamaqshariya inamaa wax kale maahan qasada way u qastay tashbiiha alaaya aayadda lagu shabihideedo bil aayat aayadda looga shabaho fii cadadiljumali jumlooyinka tiradooda jumlooyinka almuctaradi bihaa wax lagu ictiraaday hadda waa ism mafcuulkanu laa fii cadadilictiraad ictiraadka tiradiisa uma jeedo ilaa suuratu alicimraan hal ictiraada ku jira suuratu waaqicana maxaa ku jira laba ictiraad asaga ictiraadyada tiradooda ma ka hadlaayo ee wuxuu ka hadlaa jumlooyinka tiradooda bis waana sax taas bidliili waxaana ku tusaa inay saas ula jeedo zamqshari bidliili qowlihi zamqshari qowlkiisa u daliila fii tafsiiri suurati waaqia suuratu waaqia waa soo gaari awal warka hore aala cimraan markuu maraayu ku yidhi soo maaha si u soo waduu soo gaaray waaqica markuu waaqica maraa wuxuu yidhi fiiri وإنhu لqsم low taclamuuna caظيiم اعtiraad waa اعtiraad bayn اlqasmi dhaartii iyo وajawaabiha la kala dhex gelsho وqowlhu low taclamuuna caظiimuna qwlhu bdliili qwli iyo وqowlihi low taclamuuna caظiimu اعtiraad waa mubtad ogo وqowlhu ala raba bdliil wa qowluhu waayo ma ahan wa qowlihi waa mubtade ictiraaduntan waa khabarkeedii wa qowluhu ilaahay qowlkiisa uu ilaahay yidhi low taclamuunana ictiraadun ayaduna waa ictiraad bayna almawsuufi mawsuuf iyo wa sifati la kala dhex gelshay waa dhammaaday warkiisii maqshay intaha marka in xagga markuu alcimraan joogay waxa uu isku shabahayay meeshaana laba jumla ku jirta tana laba jumlo laakiin ictiraad kama hadlayn ictiraadyada tiradood ka hadli mayn marka alcimraan waxaa ku jira hal ictiraad oo laba jumlo lagu ictiraaday waaqicana maxaa ku jira laba ictiraadaa ku jirta ah, laba ictiraadaa ku jirta oo waxaa la kala dhex gelay qasam iyo jawaabkiisa mawsuuf iyo sifadiis laba ictiraadaa ku jirta alcimraanna macduuf aleyhi iyo macduuf kaliya la kala dhex gala waa laakiin kala ictiraadaha waxay yihiin laba jumlo ma la fahmi karaan isle intaas والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد